بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين jawaahir albukhaari ayaan ku jirnaa weli baabu xaqi illaahi xaqa ilaahay ayuu baab u yahay calaa cibaadihi addoommadiisa uu ku leeyahay can mucaad radia allaahu canhu qaal mucaad wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ridfa annebiy nebiga gadaal fadhiyihiisa sala allahu calayhi wasalam nin nebiga la fangalsan ayaan ahaa calaa ximaarin dameer dushii baan kula fangalsanaa yuqaalu lahu cufayru cufayr la yidhaahdo dameer cufayr la yidhaahdaa nebiga la saarnaa dameerka magac waa loo bixin karaa xoolahana magac waa loo bixin karaa sidaa darteed dameerkaa nebiga aan la saarnaa cufuur baa la odhan jiray fa qaala wuxuu ii yidhi yaa mucaad mucaadow hal tadrii ma taqaanaa maa xaquullaahi xaqa ilaahay calaa cibaadihi addoommadiisa uu ku leeyahay iyo wamaa xaqu alcibaadi addoommada xaqooda waxa uu yahay cala allaahi alle ay ku leeyihiin subxaana wa tacaala allaahu akbar xaqa ilaahay annaga nagu leeyahay iyo xaqa aan asaga ku leenahay qultu waxaan idhi buu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan oo ma garanaya aniga saasuu markaa mucaad yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi fa inna xaqa allaahi xaqa ilaahay cala alcibaadi addoommada korkooda uu ku leeyahay an yacbuduuhu inay caabudaan waayo walaa yushrikuu bihi shay-an waxnana aysan u shariig yeelin wa xaqu alcibaadi addoommada xaqooda cala allaahi alla dushii ay ku leeyihiinna anlaa yucadiba wa inuusan cadaabin man laa yushriku bihi shay'an qofkan waxba u shariig yeelin shirki la'aan qofka ku dhintaa rajo fiican buu leeyahay dembiyadii uu galay inuu alle ka saamaxuu jannada toos u geliya alla waa yuwaadaa oo waa awoodaa in inta cadaabka la geeyo kastoo lasoo xanuunjiyo wixii uu geystayna laga soo gooyee jannada uu u dambeeyana waa macquul labada xaaladba sidaa darteed laakiin shirki ilaahay ma dhaafo inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu اnnaar in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa haddaba qofkii ilaahay aan u shariig yeelin inuusan cadaabin waa xaq rabbi addoommadu ay ku leeyihiin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow afalaa ubashiru bihi nnaas miyaanan dadka u bishaaraynaynin waxaan lagama aamusi karo waa bishaaro cadiim ah qaala wuxuu dhahay nebiga laa tubashirhum ha u bishaaraynin oo haddaad u bishaarayso fayatakiluu way isdhiganayaan macnaha camalkiibay ka tegayaan kelimadaabay tala saaranayaane ha u bishaaraynin haddaad u bishaarayso fayata fayattakilu ay markaa isdhigtaan baabu ashu'mu min alaai baasaysiga saddex buu ku jiraa baasaysi iska ilaali haddaad wax baasaysanaysana saddexdan baasayso kuwan bay ku dhex jiraani can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala samictu alnabiy nebigaan maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquul asagoo odhanaya innama shu'mu basaysigu fii alaafatin saddexdood buu ahaaday fi alfarasi waalmar'ati iyo waddaari saddexdaa meel aanaynha ka raadin haddii qofku uusan ku duulin jidka ilaahi xaqa faraska lagu leeyahayna uusan ka bixinin waa shumi waa waa dhibaato mar'adana sidee bay ku tahay haddii ay tahay mid aan dhalaynin khayra wuluud ama ay tahay mid aan qaanicad ahayn oo aan wax qancaynin mar kasta eed sheegataa ama ay tahay mid cay badan deriska aan laga celin karin ayaduna shu'mi waa wadaari daarta sidee bay ku noqonaysaa daartana haddii ayaduna ay tahay mid kuu saaxiib ah deris xun ama ciriiri ah ama masaajidka uu ka fog yahay aadaanna aan la maqlaynin ayadana waa shubay sidaa darteed saddexdaa unbay ku dhex jiraan waaye marka qofku maanta waxa uu raadiyaa meel neecaw leh meel duurjoogta laga daawado masaajid ma la fiiriyo aadaan lama fiiriyo qofku marka uu degahayo guri waa inuu ku dadaalo guri masjid u dhow waa shay muhiim ah daris fiican faraskaaga ka gud xaqa ama gaarigaaga naagtuna ha ahaata naag qiimo badan baabu fii fadli man xamala mataaca saaxibihi fi safar waxaa looga hadlayaa fadliga uu leeyay qofka alaabta saaxiibkii xambaara ee ku qaada safarka dhexdiisa can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi kullu sulaamay xubin la arka calayhi korkiisa sadaqa sadaqa ahaatay kullu yowmin maalin walba sadaqaana laka rabaa yuciinu arajul nin kaalmayntiisa fii daabbatihi aad daabbadiisa ugu kaalmayso faras baa ka soo fakaday dameer baa ka soo baxsaday waad u qabatay yuxaamiluhu ama uu u xambaaro calayhi daabbadii korkiisao intuu kori waayo buu saaray aw yarfacu ama kor uu ugu qaaday calayhaa daabbadii korkeeda mataacahu alaabtiisa sadaqatun waa sadaqa buu dhahay nebiga waalkalimatu ayibatuun kelimada tayibkaana waa sadaqo wa kullu khadwatin tallaabo dhammaanteed khadwo kulligeed oo yamshiiha aad kula socoto qofka uu kula socdo ila salaati salaadana sadaqatun sadaqa waaye wa dallu طariiqi sadaqa dalaalka waddaduna waa sadaqa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam dalaalada waa qofka muxtaajkay u baahan naseexo irshaadin camal fiican wixii markaa la mid ah dhammaan ayaduna ama ariiqa la tusiyo waa sadaqo wadallu tariiqi wadda tusitaanka waa sadaqo qof baa dhumay kolkaabaad waddadii tusisay ama waddadii khayrka ahayd ee wanaaggaa tusisay waa sadaqa baabu ribaaqi yowmin maalinku xirxirnaanteeda fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu xidhnaado linasri diinihi diinkiisa si loogu gargaaro can sahl bin sacad asaacidiy radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ribaatu yowmin maalinku xirxirnaantiisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu xidhnaado khayr way ka khayr badan tahay min addunya wamaa calayha adduunka iyo waxa dul saaran waa mowdicu sawti axadikum axadkiin karbaashkiisa meel uu dhigo meel la mid ah inta karbaash la dhigo ama shaamuul oo min aljannati jannada ka mid ah ayaa khayrun ka fiican oo ka khayr badan min addunyaa wamaa calayha adduunkii waxa kor saaran waarawxatu rawaxid rawaxitaanku waa galab socod oo ruuxuha uu u rawaxo uu u galab socdo alcabdu addoonka fii sabiili illaahi ilaahay jidkii aw ilkhadwatu ama kalahaad iyo dheelmasho yaa khayrun ka khayr badan min addunyaa wamaa calayha adduunka iyo waxa dul saaranba baabu ikraami ducafaa'i ducafada oo la ikraamoo la maamusuu baab u yahay can muscab bin sacdin qaala wuxuu yidhi ra'aa sacdun sacad baa is arkay ibna abi waqaas radia allaahu canhu anna lahu fadlan inuu ka fadli badan yahay calaa man duunahu wax ka hooseeya wuxuu isku arkay inuu fadli dheer yahay asxaabta rasuulka ayuu ka mid yahay waajihada shujaacanimada iyo haninimada iyo inuu waxoogaa ka sarreeyo ilaan sacad waa ninkii ugu horreeyey ee leeb ku tuuray ilaahay dartii subxaana wa tacaala waa ninkii ugu horreeyey dhiiggaa la daadiyey khanina wuu ahaa saa darteed buu is arkay inuuba fadli iyo dheeraadka leeyahay dadka kale fa qaala anebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam hal tunsaruuna ma laydinku gargaaraa oo wa tursaquuna ma laydinku arsuqaa ilaa biducafaa'ikum ducafadiinna sababtooda maahan ilaa biducafaa'ikum waa dadka daciifiinta ah ee tabarta daran ee xanuunsan ee muxtaajiinta ah ee intaa ilaahay baryaaya sababtoodun baad xoola ku heshaan sababtoodaad gargaarka ku heshaan saa darteed ma laydinku arsuqaa oo ma laydinku gargaaraa ilaa ducafada sababtooda maahane baabu laa naqfaru bilcamali baab wuxuu u yahay <clears throat> wuxuu baab u yahay laa naqtaru ku kadsoomi mayno bilcamali camalka inaan lagu kadsoomin camalkaaga inaadan isku dhiganin can sahl bin sacad radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaa iltaqaa way kulmeen huu asagii waalmushrikuuna mushrikiintiiba saxaabadii nebigo nebigu la jiray mushrikiintii baa kulmay faqatataluu way dagaalameen falammaa markii maala rasuuluullaahi rasuulka alla uu u soo iishay ilaa caskarihi ciidankiisa wa maala al'aakharuuna kuwii kalena ay u iisheen ilaa caskarihim ciidankoodii wa fii asxaabi rasuuliillaahi nebiga rasuulkii ilaahay asxaabtiisa rajulu ninbaa ka mid ahaa rajul ayaa ku jiray nin ayaa ka mid ahaa laa yadacu lahum aan ka tegin shaadatan walaa faadatan shaada iyo faada kama tegin mid keliyaysatay iyo mid faada ah kama tegahayo ilaa atbacahaa wuu dabagelayaa yadaribuhaa wuxuu ku dhufanayaa bisayfihi sayftiisa seeftiisa ayuu ku dhufanayaa fa qaaluu waxay dhaheen saxaabadii maa ajza'a mina alyowm ma gudin xaggeenna maanta axadun axad oo waajibkiisii kama soo bixin kamaa ajaza'a fulaanun suu hebel u gutay waajibkiisana uga soo baxay maahan wallaahi maanta ninkaasaa wacdara dhigay fa faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama amaa innahu min ahli nnaar laa ilaaha ila allah wa ahlu naar waa ninkay maanta ma jiirsanaayeen waa ninkay saxaabadu dhaheen asaga uunbaa maanta lahaa fa qaala rajul nin baa yidhi oo min alqowmi qoomka ka mid ah ana saaxibuhu anaa raacaya maanta waan dabagelayaa buu ula jeedaa waan fiirinayaa ninkan wacdaraha dhigaaya ee shaado iyo faado aan ka tegin ilaa qorta ka goynaya saan u dagaalamaya sababta uu nebigu u yidhi waa ahlunnaar qaala ninkii wuxuu yidhi ama saxaabigii xadiidka warinayay fa kharaja wuu baxay macahu micigiisii wuu dabagalay kullamaa mar kasta oo waqafa uu istaaga waqafa macawuu la istaagaya waidaa asraca hadduu dheereeyo carra uu degdega asraca wuu la degdega wuu la dheeraynayaa qaala wuxuu yidhi fa jurixa arajulu ninkii baa la dhaawacay jaraaxaa gaartay jurxan dhaabac shadiidan oo daran ad baa dhaabac halis ah u gaaray faistacjala wuxuu degdegsaday almowta geerida fa wadaca wuxuu saaray nasla sayfihi seeftiisa caaradeeda bilardi dhulka wanasligeeda wa dubaabahu dubaabadeeda waa meeshay wax ka goysana bayna fadyayhi labadiisa naasood buu ku beegay ka bacdi taxaamala wuu koray calayhi korkeed oo seeftii buu aad isugu riixay faqatala nafsahu naftiisii buu dilay allahu akbar naftiisii ayuu dilay fakharaja arajul ninkiibaa soo baxay ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa ayuu soo aaday sala allahu calayhi wasalam oo nebigii xaggiisa ayuu markaa u soo kacay faqaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa annaka adiga rasuulkii ilaahay inaad tahay qaala rasuulku wuxuu yidhi wamaa daaka maxaa waayaka qaala arajul ninkii wuxuu yidhi alladii kii dakarta qaala wuxuu yidhi alrajulu aladii ninkii dakarta aad sheegtay aanifan hadda annahu asagu min ahli nnaar ahlu naar inuu ka mid yahay oo fa acdama annaasu dadku ay weynaysteen daalika arrinta oo ay dhaheen say ku dhici kartaa ninka saa u dagaalamayay saa u dadaalayay diinta u difaacay inuu ahlu naar noqdo qultu waxaan idhi ana lakum bihi anaa xaggiina ka ahaanaya anaa soo fiirinaya macnaha fakharajtu waan baxay fii talabihi daladkiisii raadintiisaan aaday tumma jurixa waa la dhaabacay ninkii jurxan shadiidan dhaawac adag faistacjala almowta geeridii buu degdegsaday fa wadaca wuu saaray nasla sayfii sayftiisa maasalkeeda fil ardi dhulka waa meesha dambe wa dubaabahu dubaabkeedii meesha caaraddee wax ka goysay wax ka dishana bayna fadyayhi labadiisa naasood buu dhex dhigay tumma taxaamala calayhi wuu isku taxaamulayayo saas intuu u koray buu xoog isugu riixay faqatala nafsahu nafsadiisii buu dilay faqaala rasuulu ullaahi sala allahu tacaala calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi cinda daalika markaa agteeda ina arajula qofku ama ninku la yacmalu waa camal qabanaya camala ahli iljanna dadka ahlu jannaha camalkooda fii maa yabduwa linnaasi waa sida dadka u muuqata wahuwa asaguna min ahli nnaar wa ahlu nnaar wa ina arajula ninku layacmalu wuu camal qabanayaa camala ahli nnaar ahlu naarka camalkooda fii yabduwa linnaas waa sida dadka u muuqata wahuwa asaguna min ahli iljannati jannada ehelkeeda uu yahay baabu qitaali lyahuud la dagaalka yahuudda lala dagaalaya can abi hurayra radia allaahu canhu can rasuuli illaahi qaala wuxuu yidhi nebiga laa taquumu saaca saacadda qiyaamo dhici maysa xataa tuqaatiluu ilaa aad la dagaalantaan alyahuuda yahuuda alyahuuda yahuud ilaaad la dagaalantaan aladiina yakuunuuna maca dajaal waayaa la yidhi cinda nusuuli ciisa calayhi assalaam ilaa aad la dagaalantaan xataa yaquulu alxajaru ilaa dhagaxa uu yidhaahdo alladii xajarkaasoo waraa'ahu gadaashiisa alyahuudiyu yahuudi uu taagan yahay yaa muslim muslimow haadaa yahuudiy kani yahuudi waaye waraa'ii gadaashayduu ku dhuuntaye kaalay oo faqtulhu dil ilaa heerkaa la gaaro baabu qitaali turk turki dagaalkooda baabkiisii waaye can cumar bni taqlab can camar bin taqlab taqlib qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi inna min ashraati asaacati saacadda qiyaama ashraadkii calaamaadka lagu yaqaana waxaa ka mid ah an tuqaatiluu inaad la dagaalantaan qowman qoom yantaciluuna koba ka dhiganahaya gashanaya nicaala shacari kaba timo laga sameeyey nicaala shacri waayo kabahooda xibaal la dufray oo la tidcay oo timo ah ayay wataan wa inna min ashraati saacati saacadda calaamaadkeeda waxaa ka mid ah an tuqaatiluu inaad la dagaalantaan qowman qoom qoomkaasoo ciraada alwujuuhi wejiyaalkooda uu ballaaran yahay ka kaana wujuuhahum wejiyaalkooda waxaad moodaa almajaan gaashaan almutaraqatu la fidiyey gaashaan mutaraqo ah oo la garaacay ayaad markaa moodaa wejiyaalkooda waa turs oo kale biturs way labisan yihiin saasuu u wareegsan yahay macnaha wejiyaalkooda waxaa suuragala mutaraqada in loola jeedo hilibka badnaantiisa haddii saa loo fiiriyo wasfigaana waa reer turki uun ayagana baabu sam maqal ila taacati ateecitaan lilimaami imaamka la ateeciya wa qitaalihi sala allahu calayhi wasalam dagaaladii nebiga can ibni cumar radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alsamcu waaltaaca maqal iyo ateecid baa laydinka rabaa alsamcu maqal iyo wataacatu ateecitaanka xaqun waa xaq maa lam yu'mar intaan qofka la amrin bilmacsiyati xumaan fa idaa umira haddii la amro e, bimacsiyatin wax xumaan ah falaa samca walaa taaca macaasi ilaahay haddii la fara maqalna ma jiro adeecitaanna ma jiro can saalim abinadar mowlaa cumar bin cabdillaahi ahaa wa kaana kaatiban lahu karaanina wuu u ahaayo waraaqooyinkuu u qori jiray qaala wuxuu yidhi kataba cabdullaahi ibna abi awfa radia allaahu canhuma ayaa qoray qaala wuxuu yidhi kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin awala annahaari maalinta awalkeeda akhara lilqitaali dagaalka dib buu u dhigi jiray xataa tazuula ashamsu ilaa qoraxdu ay suusho xilliga duhurka la gaaro waqad qaama fi nnaasi dadka buu dhex istaagay khatiiban asagoo khudbaynahaya faqaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee ayuhannaasu dabow laa tatamannaw ha tamaninina oo ha jeclaysanina liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa alla maxaa ku dhacay muu yimaada ha dhihina wasalu llaha ilaahayna weydiista alcaafiyata caafiyitaan weydiista caafiyada macnaha waxaa loola jeedaa min haadihi almaxduuraat dhibaatooyinkaasoo dhan inuu idinka caafiyo idinka badbaadiyo shararta fa idaa laqiitumuuhum idinkoonan tamaninin haddaad la kulantaan fasbiruu sabra buu yidhi nebiga oo ha cararina waclamuu ogaada anna aljannata jannadu taxta dilaali asuyuufi seefaha hooskooda hoosteeda inay ahaatay uma ka bacdi qaala calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow munzila alkitaabi allaha kitaabka soo dejiyayow wa mujriya asaxaabi daruurta socodsiiyey wahaasima alaxsaabi isbahaysatadii iyo xisbiyadii jebiyeyayow ahzimhum ilaahu kuwaana naga jebi wansurnaa noogana gargaaroo nooga hiili calayhim korkooda can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaysan ummaddayda korkeeda dhib ku ahaan lahayn calaa ummatii markuu rasuulku leeyahay calaa ummatii li'annahum naftoodu qiib ku noqon mayso saxaabadiisa waayee maa takhallaftu kama hareen can sariyatin koox baxaysa sariya kama hareen waa firqo ciidanka ka mid ah afar boqol oo ciidan wixii gaaro waaye ee cadowga markaa loo diro sariya kama hareen buu yidhi walaakiin laa ajidu laakiin heli maayo xamuulatan xamuulad waxaan ku xambaaro oo wixii geel iyo wixii markaa la mid ah heli maayo walaa ajidu maa axmiluhum calayhi waxaan ayagu ku xambaarana heli maayo dushiisa wayushaqu markaana dhib ay ku noqoto calaya korkayga an yatakhallafuu inay ka haraan cannii xaggayga walawadidtu waxaan jeclaystay annii anigu qataltu inaan dagaalamo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa oo faqutiltu lay dilo tumma ka bacdi uxyiitu lay soo nooleeyo tumma qutiltu lay dilo uma uxyitu lay nooleeyo uma qutiltu lay dilo uma uxyitu haddana lay nooleeyo oon intaa dagaalee aan galo xirsi waayo nebiga uu ku dadaalaya darajooyinkaa sarsare ee dadkaa shaakiriinta ay gaarayaan ee kelimaadka ilaahay kor u qaaday subxaana wa tacaala marka rasuulku wuxuu tilmaamayaa haddaysan ummaddiisu dhibku ahaan lahayn ciidan baxaaya maba ka hari lahaynba laakiin mar kasta hadduu baxo qaarna aysan waxba heli karin ay joogaan dhib bay markaa ku noqonaysaa baabu yukrahu rafcu sawti fi takbiiri waxaa la karahsanayaa codka in kor loogu qaado takbiirta can abi muusa alashcari radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa fa kunnaa waxaan ahayn idaa sharafna markaan meel dalcad ah korayno calaa waadin idaa sharafna markaan fuulayna calaa waadin meel waadi ah hallalnaa waan towxiidsanaynay wa kabbarnaa waan kibaaranaynay irtafacad waxaa kor aadaya aswaatunaa codadkeena faqaala anebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha ayuhannaasu dadow arbicuu u naxariisto u dhibriya calaa anfusikum nafafyaalkiina war hoos u dhiga codka fa innakum adinku laa tadcuuna baryi maysaanoo u qayli maysaan asamma mid dhagalah walaa qaa'iman iyo mid maqanba innahu ilaahay macakum waa micigiina innahu asagu samiicun wuu maqlayaa qaaribun wuuna dhow yahay tabaaraka ismuhu magiciisa khayrkiisa batee wa tacaalaa sarreeyey jadduhu sharaftiisii ammaantiisii jadkiisa iyo ammaantiisana kor bay ahaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala baabu wuxuu baab u yahay yuktabu waa la qorayaa lilmusaafiri waalmariid musaafirka iyo marinka maa kaanaa wixii ay ahaayeen yacmalaanihi kuwa camal qabtaa wixii ay camal qaban jireen fi liqaamati iyo wasixa markaysan safarka ahaynay nagaayeen iyo markay caafimaadka qabeen wa canhu waa saxaabigii hore aydan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama idaa marida hadduu bukado ama uu xanuunsado alcabdu addoonka aw saafara ama uu safro kutiba lahu waxaa loo qoraa midla maa kaana yacmalu wixii uu ahaa oo kale mid sameeya muqiiman asagoo muqiim ah saxiixan caafimaadna qabay baabu karaahati sayd socod inuu karaahiyo yahay ama safar la galo waxdahu qofka keligii safarka socodka lagu galo qofka asagoo keligii ah inuu safro waa karaahiya can ibni cumar radi allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga low yaclamu annaasu dadku hadday ka ogaan lahaayeen fi lwaxdati kelida qofka oo keligii safra maa aclamu waxaan ka ogahay maa saara ma socdeen raakibu nin musaafir ah bileylin habeen waxdahu keligii nin musaafir ah keligii ma socon lahayn dhibka ku jira anigu aan ka ogahay hadday dadku ka ogaan lahaayeen keli ii karaahiyey dheen soomaalidu baabu fadli man aslama qofka islaama fadliga uu leeyahay oo min ahlilkitaabayni ahlu kitaabaynka ka mid ah ama yuhuuda ama nasaara ah haddana islaamaa fadliga uu leeyahay can saalix bin xay eh, abi xasan qaala wuxuu yidhi bin xay abi xasan qaala wuxuu yidhi samictu shacb shaabi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya xaddaanii abuu burdata abuu burda ii warramay annahu samica inuu ka maqlay abaahu aabbihi radia allaahu canhu oo saxaabi ah oo yaquul odhanaya qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi alaatatan saddex qofood yu'towna waa la siinayaa ajrahum ajirkooda maratayni labalaba jeer alrajulu waa nin takuunu lahu ay u ahaatay alammatu addoon baa u ahaanaysaa fayaclamuhaa cilmi baray baray oo wax baray oo fa yuxsinu hagaajiyey tacliimaha tacliimteeda jees iyo muusig iyo wax la ciyaara ma barine cilmi fiican buu baray oo wayu'adibuhaa edbiyey fa yuxsinu wanaajiya adabahaa edabteeda fama ka bacdi yuctiquhaa xoreeya oo fayatasawajuhaa guursada waa kow falahu ajraani laba ajir buu leeyahay wa mu'minun ka kalena waa mu'min oo min ahli lkitaabi ahlu kitaab ah alladii kaasoo aama kaana ahaa mu'minan mid mu'min ahoo nebigii loo diray rumeeyey ama muuse ama ciise dumma kadibna aamana rumeeyey binnebiyi nebiga sala allahu calayhi wasalama falahu ajraan asaguna laba ajir buu leeyahay ka saddexaadna waalcabdu waa addoon alladii yu'addii gudanaya xaqa allah ilaahay xaqiisa wayansaxu una naseexaynayaa lisayidihi sayidkiisa lahu ajraani asagana laba ajir buu leeyahay saddexdaa qofood laba laba ajir bay leeyihiin buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam baabu qadli ljinsi almu'di jinsiyada wax dhiba dilkooda qadli ljinsi almu'di waa bahallada ama waxyaabaha wax dhiba dilkooda can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo dhahaya qarasat namlatun namlatun qurayshaa waxay qaniintay nebiya nebi oo min alambiyaa'i nebiyada ka mid ah fa amara wuxuu amray nebigii biqaryati namli qaryadii iyo tuuladii qoreeshadu degganeen waa godkeedii in lasoo soo guuro faudxiqad waa la gubay fa awxa allah ilaahay baa u waxyooday ilayh xaggiisa an qarasadka namlatan namla ku qaniintay darteed miyaad axraqta ah u gubtay ummatan ummad oo min alumami ummadaha ka mid ah oo tusabbixu allaha tacaala ilaahay nasahaysay ummad dhan ma waxaad u halaagtay oo u baabi'isay oo u gubtay qaryadeedii hal qorashoo ku qaniintay baabu yukrahu waxaa la karahsadaa altanaasucu dood iyo walikhtilaaf iska hor imaadka can saciid bin burdata can abiihi can jaddihi ana alnabiya sala allah calayh wasalam bacata wuxuu diray mucaadan iyo wa abaa muusa alashcariy ila alyaman yaman buu u diray faqaala wuxuu ku yidhi yasiraa fududeeya walaa tucasiraha cuslaynina wabashiraa bishaareeya wabashiraa bishaareeya walaa tunafiraa ha kala cayrinina dadka dadka u bishaareeya oo ha kala burinina watataawacaa is-ateeco ismaqla walaa takhtalifaa hana iskhilaafina baabu fakaaki alcasiiri qifaalka oo la fakiyo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala